لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd darsigani waa darsigii tobnaad ee ka mida kitaabkii تaثير الاعtiقاad عan أdrاn الإلحاad qال الإmام رaحimه الله taعالى fain qulta haddaad tidhaahdo sheekhu wuxuu soo waday shubahaadkii qolyaha mushrikiinta ah ee islaamka u nasab sheegta ay sheeganayeen ayagoo doonaya inay ku bannaystaan sheegashadaasi afcaasha xunxun ee ka dhanka diinta islaamka fa in qulta haddaad tidhaahda haadaa arrinkan dhacay ee qubuurta in la weyneeyo ama wax loo gowraco ama lagu ah waa amrun arrin camal bilaada bilaadda muslimiinta wada gaadhay camimay koobay waijtamacad calayhi ay ku kulmeen dushiisa sukaanu alaqwaari kuwa deexda dega alaqwaar waa jamcu qawrin waa dhulka hoose deexda ama dohda waxa loo yaqaan dadka meelaha xeebaha degan iyo deexdaba ay ku kulmeen iyo walanjaadi jamcu najdin najdina waa dhulka sare dusha iyo dulayn dhahnaa inagu meelaha sare ee ee qawyaha iyo buuraha ah wuxuuna sheekhu uga jeedaa dadkii degahayaa deexaha iyo xeebaha iyo dadkii degaya dullada dullahaba hawshaasi way isku raaceen wa tabbaqa wuuna daboolay alarda dhulka sharqan bari iyo wa qarban galbeedba wa yamanan yaman iyo wa shaamanba waa wada gaadhay wa januuban iyo wa cadanan koonfur iyo cadanna waa gaadhay baxaydu meeloo laa baldata baled uusan jirin oo min bilaadi alislaami islaamka magaalooyinkiisa ka mid a ah, ilaa hadduu jiro baladkaasi wa fiiha baldadaa waxaa laga helhayaa oo ku jira ku e, yaala qubuurun qubuur iyo wa mashaahidu meelo lagu kulmo jamcu mashhadin waa meesha layskugu yimaadee maqaamyada iyo lagu kulma sida biyolo oo kale iyo taasuu sheekhu marka u jeeda wa axyaa'un kuwa nool baa yaa ku yaala oo yactaqiduuna fiiha ay aaminsan yihiin dad inta ay leeyihiinoo la barakaystana waa ku taallaa goobo iyo meelo lagu kulmoo layskugu yimaado sanadkiiba mar la tagana waa ku taallaa dad nool nool oo ayagu laftirkoodoo lagu xadgudboo la weyneeyana waa jiraan wey wayucadimuunaha ay weynaynhayaan wayanduruuna laha xaggana ay u nadarhayaan oo sharad iyo xoolo u bixinhayaan wayahtifuuna ay ku dhawaaqahayaan biasmaaya magacyadeeda wayaxlifuuna ay dhaaranhayaan biha asmaadaas iyo awliyaadaas ay ku dhaaranhayaan wayatuufuuna waxayna ku wareegayaan bifinaa'i alqubuuri qubuurta ardaagooda iyo bannaankooda ay ku dawaafahayaan sida iyagoo kacbadii jooga wayusrijuunaha waa iftiimiyaanoo faynuusi iyo tariig iyo laydh bay ka shidaan weeye eh, xabaalo iska mugdi ahoo gabal u dhacay ma ahe waa magaalo la degan yahay buu sheekhu ku leeyahay laga dareeraan arki jiray waa qubuur la degan yahay oo ifka baxaayo oo dab laga shidahayo oo faynus jirto nalka jiro wayusrijuunaha waa huryaanoo waa iftiimiyaan wayulquuna calayha qubuurta waxay ku tuuraan alwraada ubaxyay ku tuuraan awraaddu hadda sheekhu ubax buu u jeedaa jamcu warda ama wirdinba waxaa tidhahdaba wardin cafwan marka wuxuu u jeedaa ubax bay saarahayaan sida nasaaradii artan hadda qubuurtooda kenya iyo nairobi ku yaalla ubax bay geeyaan maalinka axadda iyo maalmaha munaasabaadkooda diineeda kufriga iyo waxbay geeyaan iyo warayaaxiin riiday geeyaan ama waxa carfa ubaxa kala duwana qaybna waa qayb iska quruxsan oo midab uun looga xisho qaybna waa qayb caraf leh rayaaxiinku baalka inagu riidhaha u naqaanay ama reexaanta aan dhihi jirray ee subagga wax lagu shiili jiray udgoonaa oo qolyahan reerkoostiga reexeebaadku dhagaha ay soo gashadaan maalinka jumcadaasoo ma taqaanaa kaas way rayaaxiinku almihim waa waa ubax xaggana carfahayo wey wayulbisuunaha waxay u xidhaan qubuurtii waxay u xidhahayaan ahiyaaba dhar u xidhahayaan wayasnacuuna dhar baybay ku sii dayn sidii kacbadii maqaamo daboolan oo dhar daabaca iyo dhar cadcad iyo mid guduudan nooc walbaba laad arkaysaa oo aad moodaysa meeshan in kacbadiiba ay tahayba wayasnacuuna waxay samaynayaan kulla amrin arrin walbo yaqdiruuna ay awoodaan calayhi dushiisa oo min alcibaadati laha qubuurta in la caabudo ah wax walbo qubuurta lagu weynayn karo lagu caabudi karo ayay samaynayaan wamaa fi macnaha iyo wixii cibaado la mid aho min atacdiimi weynayn ah iyo walkhuduuci hogasho loo hogta ah qubuurta iyo walkhushuuci isbihaanbihin ah iyo watadalluli ismiskiimin ah iyo waliftiqaari ilayha in qubuurta loo baahan yahay muujinaya qubuurta in loo baahan yahay oo iyada aan laga maarmin ayay markaasi muujinaya sheekhu wuxuu idhi bal haadihi masaajid اlmuslimiin weli wuxuu wadaa shubhadii buu sheekhu marka siyaaqaynaya ay nimanku sheegteen qaa'ilkii marka wuxuu yidhi ama hadduu yidhaahdo bal haadihi masaajid اlmuslimiin iskabadaa qubuur iyo bannaan cidloo la wareegay masaajiddan ku kala baxno bal haadihi tani waxaa weeye masaajid اlmuslimiin muslimiintu masaajidoodii baa tan ah haalibhaa badankeed laa yakhlu can qabrin qabri kama madhno masaajidda muslimiinta badankeed qabri ma ay ka madhno qabri baaba ku dhex yaala aw qariibin minhu ama meel qabri ku dhow inay ku taallaba ama qabri baaba ku dhex yaalla oo dhexdeeda ku yaalla oo laga duldhisa ayadii ama qabribaaba deris la ohoo qarka u saaran kadibna markii saa salaada looga baxa qabriga lagu yaaca lagu fagaagay sidii adoo aad in kacbada lagu dawaafayo aw amase masjidin baa ku mashhadin meel lagu kulmoo layskugu tagaa ku taalla masjidkii yaqsidu ay u qastaan almusalluuna kuwa tukada baa mashhadkaasi iyo qabriga u qasdahaya fi awqaati salaati salaadda waqtiyaasheeda shanta waqti markay tukadaan bay yay ku dhaqaaqayan dawaaf bay qac ka soo siinayaan waxaad moodaa intuu kacbada yimid rakcatayn ku tukaday qalbi maqaam ibraahim haddana ku noqon haya soo hadda mayd arag marka salaadaha laga baxo shanta xaram almaki in dadku ay ku yaacaan kacbada ama xajarul aswadka lagu yaaco sida kale wey shantaa waqti markay tukadaan bay meeshii fish ku siinhayaan qabriga ahay yasnacuuna waxay samaynhayaan fiiha mashadka gudihiisa ama qabrigii ama masaajidii markan fiiha fi lmasaajidi baad mooddaa inuu sheekh u jeedo aw ilmashaahid maa dukira wixii la soo sheego cibaado ah ama khushuuca ama tacdiima ama tadallul ah ayib aw bacdi maa dukira ama wixii la soo sheegay barhkii bay samaynayaan kulliba ma ahe walaa yasacu caqlu caaqilin ana hada munkarun yablugu ma ila ma dakartu min الshanaaca wayaskutu calayhi culamaء اlislaam aladiina habatat lahum اlwaطأaةu fi jamiici jihaati اdunya shubhadiibu markaa weli ninkii uu marka nashnaashhayaa toosinhayaa wuxuu idhi walaa yasacu caqlu caaqilina mid caqlila caqligu u waasac noqon maayo yani caqligiisu ma qaadan karo weeye mana deeqi karo kumana qanci karo anna haadaa munkarun waxaani inuu munkar yahay shaygaa baahaya waddankao dhan buuxiyey barya galbeed ba ka dhacay meel walba ka taagan masaajiddii muslimiintii ka taagan beled walba ka taagan howlahaasoo dhan ee masjidka xataa ka uusan jirin walaa yasacu caqlu caaqilin ruux caqligii ee caqlila ku qanci mahayo bimacnaa ama u waasac noqon mahayo anna haada munkar kan inuu munkar yahay yabluqu weliba gaadhahaya ilaa maa dakarta waxaad sheegtay ilaa maa dakartuba aan ii dhigan ilaa maa dakarta ka fiicnaan lahayd ilan shubuu sheekhu markaasi siyaaqayn hayaay yabluqu gaara ilaa maa dakarta waxaad sheegtoo min ashanacati ba'naan iyo liidnaan oo ah. wayaskutu marka uu ka aamuso calayhi dushiisa wixii hadduu saa u liito culamaa ulislaam muslimiintii culammadoodii alladiina culammadaasoo abatat ay u lahum ayaga alwad'atu dabagalku u sugnaada asalkeedu waa mawdicu alqadam adinka meesha la dhigo ayaa wad'a la yidhaahdaa waxaa kaloo la laftirkeedu ba'siga ba'siga oo shiddada iyo awoodana waa la yidhahdaa waxaa wadada la yidhahdaa alakhdatu wasnan waa macnanba marka sheekhu wuxuu u jeeda culammadii la dabagalay la daba socday ee la daba higsanaya diin iyo wanaagba lagu tuhmayo dhan inay hawshaa ka aamusaan suuragal ma aha aladiina kuwaasoo abat lahum ay u sugnaatay alwad'atu ama awooddu ama muxuu ahaayey dabagalka iyo daba socodka iyo ixtiraamka fii jamiici jihaati اdunya adduunyada jooyinkeed oo dhanba culammadii la dabagalahaye la daba taagnaa hawsha hadday sidaa u ba'antahay wadaadow ee way ka dayrin lahaayeen xaggana ma aysan ka aamuseen adugunbaa hawshan balaayadan kicinhaya mooyaan dhib ma jiro weeye culammada islaamku hawshaasi way ka qaylilan hortaabay ka hadli lahaayeen qultu sheekhu waxaan idhi buur haddii aan shubadaha dheer ka jawaabo in aradta alinsaafa intaan hawshaasi la sallimin waxaad moodaa sheekhu inuu asagu sallimahayo uu odhanhayo hawshaas waa balaayo taagan laakiin dad badan baa ka aamusay culummadiina waxay oga aamuseen baa dhici karta inay lafooda u cabsadeen in laga awood badnaa in wax kale iska dhaadhicin halkaasuu sheekhu mara saxna ma aho xilli walba waagay fitnadan soo kordha qubuurta in lagu xadgudbo oo la baryo oo sidii asnaamtii iyo aalihadii loo barakaysto loo daba istaago ilaa yowmina haada culummo islaam hawshaa ka dhawaaqo oo diida weliba takfiiriya dadka hawshaa sameeya waa un taagnaayeen marka ma dhicin in zaman asminada kamida mida ay laga waayeen nin caalim oo qaa'iman bilxaqi aw aa'ifa qaa'imatin bilxaqi oo hawshaa diidan hawshaas marka qarnigii shanaad hawshan sida la sheego qarnigii afraad bay bilaabatay bilowgiisii ama kii saddexaad dabayaaqadiisii ayaa bidacdan qubuurta ku saabsan ay bilowdeen xilligay laakiin shirkiyaedku waaweyn dhaceen qarnigii shanaad dhexdiisii bay ahayd xilliga ay cubaydiyiintu oy qolyihii faatimiinta loo yaqaana adduunka meelo badanoo ka mida ah ay ka taliyeen xilliga ayada ah iska daa salafiyiin iyo muxuu aha aariyiin iyo alxadiidi ashaacira ka hadashay oo hawsha aad oga qayliyey waxaa ka hadlay xanaabilo oo uu ka mid ahaa ninkii la odhan jiray abulwafaa ibnu caqiil alxambali dii buu geeriyooday hijrada cimri ku dhow ilaa siddeean sanana wuu ku dhinta haduusan ka badnaynba taqriiban marka wadaadka asagu hawsha aad ba oga hadlo wuxuu gaadhsiiyey inuu takfiiriyo dadkii caamada ahaa ee qubuurtaasi weynaynaya hadalladiisa waxaa ka mid ahaa markuu qadiyadda aad uga hadlay wuxuu yidhi caammadii diinkii ku dhaqankiisii iyo sunnadii raacitaankeedii baa ku adkaaday markaasay waxay samaysteen wadooyin ayagu ay ka diindhigan hayaan oo marka ay leeyihin allaan ugu dhowaanaynaa oo balaayo ah shaydaan iyo wax la garan waaya baana duufsaday buui wuxuu markii dambe soo istaagay oo yidhi binasi xuruufihi wahum cindii kufaarun bihadihi alawdaac buuhi kuwa ayaga caamada ee qubuurta qaabka u weynay u daba taagan waa kufaarun cindii bihadihi alawdaac muxuu yahay awdaacdaad ku takfiirisay abulwafaayo ibnu caqiil alxambali milu tacdiimi اlqubuuri wa ikraamiha bima nahaa canhu الsharcu min iiqaadi الniiraani wa taqbiiliha wa takhliiqiha wa khitaabi اlmowta biاlxawaa'iji wa katbi الriqaaci fiiha ya mowlaaya ifcal bi kada wakada waأkhdi turbatiha tabaruka waifaadaة الطiibi clى اlqubuuri washad الrixaali ilayha وإلقاء الkhرق على الشجر اقتداء بمن cabd اللات والعزى والwيل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف walam yatamasax biaajurati masjidi almalmuusati yowma alarbicaa hadal dheer buu sii waday oo marka wuxuu leeyahay intii hadda uu ka soo hadlayay sheekh amiir asancaani iyo wadaaddo ay ka qayliyaan wax ka yarba wuxuu leeyahy waa gaalay ku yihiin agtayda waa kufaar waa caamo geesa waaweyn waa jahalo waa acwaam waa suufiyo idan waa racyaddii shacabkii indheer magaratada ah wuxuu hi gaalo weeye maxaa yeelay waxayba la mid yihiin iqhtidaa'an biman cabada laata wاlcuza maxaan ku tagfiirin carrada qubuurtay qaadaan oo barakaystaan buuri ee way u safraan buui oo safar dheer bay u galaan qubuurtay barfun ku jajabiyaan ku daadayaan oo udgiyaan buui carfiyaan mararka qaarkood geedaha waaweyne la barakaystay ku xidhaan ee marye iyo caallo ay sharad ka galaan geedka calemasaren kuu sheegayo kale wey maalinka arbacada kafi bay tagaanoo suuriya ku yaalo waa dhunkadaan buui weliba ninka iyaga khilaafee raaci waaya ninkaa balaaya ku dhaco nin khriban bay arkayaan buui maxay sameeyaan qubuurtay ifiyaan way dhunkadaan cadar koollay ku daadiyaan dadka dhintay meesha ku jira ayay la hadlaan oo dhahaan wax noo tara noo gargaaroo nacaawiya qubuurtay weyneeyaan <clears throat> <clears throat> waxayna ku weynayaan wixii ilaahay reebay ku weyneeyaan wuxuu ihi wahaulaai cindii kufaarun bihadi اlawdaac idan ma aha culummadu maysan ka aamusin ragga qadiyadda ka hadlay hawshaasi ka dayriyey ee qubuurta in la dhiso ama la iftiimiyo ama lagu dul wareegaysto ama masjida laga dul dhiso inay ba'an tahay dhaqankii mushrikii alcarabna ay tahay tacdiimu alasnaamna ay shabada xataa ka hadlay waxaa ka ibnu qudaama fi lmuqni mujalladka buu kaga hadla laba fasal buu u gunta qadiyaddaasi abu maxamed almaqdis oo qarnigii lixaad ahaa marka shanaad lixaad baynu maraynaa qarnigii haddii la soo gaadho toddobaadna la soo gaadho shaekhulislaam ibnu taymiya ardadiis iyo raggii ka horreeyey baaba haddee muxuu ah bad ayagoo bad ka dhaqaaqay kutub iyo mu'alafaat ibnu qayim ibnu taymiya badan bay ku bixiyeen kutubta khaaska uu ka qoray mawduuca asaga wakhtina uu ku bixiyey waxaa ka mid ah ibnu qayim kitaabkiisa iqaadat lahfan fii masaajidi waa kitaab abxaad badan ay ku jirta laakiin baxdiga u culus waa masaladan masaladan shirkiga iyo usuusheeda iyo qubuurta baa u dheero u badan ibnu taymiya hadda asagu ma badaayo hawshaas waa juhdiga u badan wuxuu ku bixiyey masalat alasmaa wasifaat waxaas horrac waa masaladan kutub khaasana waa ka leeyahay hawshaa la dagaalankeeda iyo ka dabatageeda kitaab alistiqaaa waa taqaanaan bay ila tahay aradd cala albakri ashaafici kitaabkan laftirkiisu radd cala alakhnaa'i almaliki alqaadi laftirkiisu qadiyadaasi kama baxsano kutub khaas ayuu ka leeyahay mawduuca isaga risaala alcubudiya sidoo kale qaacidat lmaxaba sidoo kale kutub khaasa ayuu ka alifay marka culummadu hawsha ma aysan sallimin ma aysan u aamusin ilaa qarnigii sagaalaad sideedaad waxaa taagnaa muxuu ahaayey axmed bn cali almaqriisi ashaafici tajriid tawxiid buu qoray waa qarnigii sideedaad weeye ee sagaalaad weeye asaguna hawshaa marka way bahdeen marka xilligaa la gaadhay haddii la soo gaadho qarnigii sagaalaad waxaa dhooban taaganba xataa iska daa cid kale manaawi faydulqadiirka markuu sharxay xadiidkii jaabir naha an yuqcada cala alqabri aw an yubna calayhi wa an yujasasa wuxuu ka hadlayaa hawlahay shaaficiyadu xataa ay qarqariyaan buu ka wuxuu leeyahay waxay wuxuu soo guriyey naqli uu leeyahay ibnu qayim fii kitaabi qat lahfan oo masaajidda laga duldul dhisay qubuurta in la dumiyo oo sidii laatiyo cuse loo dumiyo loo dumiyaa waajib ah ka masjidi diraar bay la mid tahay badii buu soo guuriyey markaasuu wuxuu ihi waqad afta bihi jamcun min culamaa'i shaaficiya sidaa waxaa fatwooday buu culmo dhan oo shaaficiye ah ilaa waagi damba ay amreen in la dumiyo qubuurtii culummadii awliyada ku yaalay qaraafa meesha la yihahdo masar meel ku taalla hal akhriya baxdiga asaga waxaa iska le xaafid alcalaama almanaawi saaxibi fayd اlqadiir fi sharxi jaamic الصagiir ayib sancaani sharxiisa atanwiir fii sharxi jaamic الصagiir buu soo qaatay shaarixa hawshiisi manaawi wuu soo qaatay laakiin asagu siduu manaawi ogama hadlin hawl kaluu ku mashquulay haddii la soo gaadho marka qarnigii tobnaad la soo gaadho waa inaga soo maray sheekh axmed ibn cabdulaxad asarhandi oo dhashay eh, dhintayna eh, eh, waa hijrada waa qarniga tobnaad wuxuuna ku dhintay lixdan iyo afar sana taqriiban ku dhintay marka qarniga tobnaad wadaadka asagu badbaba dhigayba reer hindi iyo bakistan iyo ilaa bangalaadish suufiyada iyo qubuurinta ka jirayba meel saaray kutub iyo rasaa'il buu ka meel adago xataa wahabiye aysan gaadhin buu gaadhay haddii qarniga koy la soo gaadho waxaa diyaaroo meesha fadhiya sheekh saalix bin mahdi almaqbali oo asaguna hawshaas meelada kaga hadhay waa inta anagu xusuusta weeye culimmadu ma aha hawsha qadiyad ka aamuseen ma aha ayb maalinkay bilaabato ilaa yowmina haada culimmadu ka qayliyeen nin walba tabartii iyo taagtii iyo awooddii iyo aqoontii buu ka hadlaayey nin baa laga yaaba wux inuu garan laakiin awood usan lahayn uu hawshaa kaga hadlo marka kitaabkiisa almanaar fi lmukhtaari min jawaahir baxri الzakhar kitaabu اljanaa'iz markuu maray kitaabu الsalaa hawsha aad buu oga hadlaa kitaabkiisa alabxaaث اlmusadada fii funuun mutacadida markuu maray ittakhaduu axbaarahum iyo waidaa masakum udura dalla man tadcu ila iyaha iyo idan labada aayadood markuu marahayo meelba kaga soo hadhaa marka waxaa asna sidaas la mid ah ninkii ahaa mxu xusein ibnu mahdi annucami asaguna ka mida kitabkiisa macaarij اlalbaab haddii la soo gaadho hadda qarnigii koyo tobnaad hawlaha anigaa bilaabanhaya asaga sancali ah jooga waxaa taagan wahaabiyo dhan soo fakanaysa marka waxaa weeye qarnigii kooiy la soo gaarhona baashu waxay noqotayba lug furan bay noqoto awooddii tawxiidka iyo seeftiisiibaba galka laga baxshay marka hawshu ma aha culummadu maalinkay bidcadan bilaabatay ilaa yowmina haada calaa watiiratin waaxida haba laga yaaba in mararka qaarkood daciifto xagga tabarta iyo taagta ciidanka bannaanshiisa yaraantiisa culummadu way diidanaayeen waana ka dagaalamahayeen waa inaad takfiirinayaan dadka hawsha la yimid ma aha marka inay ka aamuseen sheekhu qaabku u salimay ma wanaagsano sheekhu wuxuu idhi qultu waxaan idhi in aradta alinsaafa haddaad insaaf doonto wadaadka xataa shaarixu waxaan doonaya inuu hawlo qabtay markuu uun tilmaamay najdiyiini wuxuu dhaafi waayey iyo ka hadlaya dabaashu horey soo bilaabatay najdiyiin iyo sancaani hawlihiisu waana ka tegey maaya qadiyaddu qadiyad culus wey qadiyad culus weye qultu waxaa idhi buuhi in aradta alinsaaf garsoor haddaad doonayso in la garsooro oo run la wada hadlo haddaad oo wataragta aad iskaga tagto mutaabacata alaslaafi dadka hore in la dabagalo on la daba higsado dad baa mogta diin waxay ka dhigteen aabbahay baan ka soo gaadhay awogii baan ka soo gaadhay soomaali baa sidan samayn jirtay waxaananu arki jiray waxaan wax cusub weeye la timaadeen hawshaa hawl meesha ku jirta maaha gartu waxaa weeye daliilka in lagu kala baxo oo wacarafta aad garata anna alxaqa xaqu inuu yahay maa qaama calayhi daliil xaq waa maxay waa wix daliil uu ku tusay min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin aw qiyaasin aw istidlaalin saxiix yacni waa in daliil sharciga wuxuu ku tusay baa xaq ah laa ma ttafaqa calayhi alcawaalimu cafwan laakiin ma aha xaqu ma ttafaqa calayh waxay isku raaceen alcawaalimu dunuda isku ra jamcu caalamin cawaalimtu hadda muxuu ujeedaa marka waa waa dunida dadka ku noole bini aadamka maasi wallahi oo dhan baa u jeedaa jiilan bacda jiil lood bacda lood wey marka jiilku waa alumma min الnaas alqarni min الnaas aljamaca min الnaas waa isku mid waqabiilan bacda qabiil alqabiilu wاljiilu waa macna waaxid isku mid wey marka sheekhu waa un tafanu fi lcibaara nagu sameeyey alqabiilku waa aljamaca almujtamica min annaas weliba fii waqtin waaxidna yimaada jiilkuna waa sidoo kale waa qarnigii ummadda iyo casriga faclam ogow buu idhi ana hadihi اlumuura umuurtan ayadeen soo maray allatii taasoo nudandunu aan ku dul wareegayno xawla inkaarihaa iyada diidideeda iyo dafirideeda waxaan intaa kitaabka cilm buu waa inaan hawsha dafiro oon diido ummaddana oga digo oo wanasca aanu u soconno fii hadmi manaariha calamkeeda in la dumiyo fii hadmi manaariha calamkeeda in almanaar waa alcalaama waa astaamaha baa loo jeedaa lacana allahu man hayara manaara ardi waa astaamaheeda iyo aclaamteeda dhulku soohdime iyo tilmaamuu kale leeyahay oo wanasca aan u soconnoon ku hawlanahay fii hadmi manaariha astaamaheedii in la dumiyo <clears throat> saadiratun waxay ka soo fushay waxaanoo dhan ay xun een ka dagaalamayno canilcaammati caammay ka soo fushay jahalo iyo caammaa sameeyey ma aha waxay culummo sameeyeen aladiina kuwaasoo islaamuhum islaamkoodu uu yahay taqliidu aabaai aabbayaalka in la garab tabsado lagu daydo bilaa daliilin ay bilaa xujatin garla'aan caamo diinteedu waa maxay aabbahay waxaan ka soo gaadhay aqlabkeedu waa sida marka haduu aabbihii nin fiican ahaa oo diin yaqaana oo toosanna shay wanaagsan buu soo gurinoo taqliidinaya hadduu aabbihii liitay oo qubuuri mushriga u ahaana wataniyadin buu soo guurin waxaanu ku kala duwannahay waxaa weeye muslimiinta caamadoodana waxay taqliidiyaan culummadoodii iyo diinkii wanaagsanaa caamada yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalada kale waxay taqliidiyaan gaalay taqliidiyaan laakiin wx wada taqliid bimacnaa taqliidku waa inaad aqbasho ruuxa wixii ka yimaada biduuni xuja nimaan hadalkiisu iyo qowlkiisu xujo ahayn oo wuxuu kuu sheegaba aad ka yeesho wey hawshaan hawl layska yeeli kara ma diintu waa in laga qaato xujo iyo daliil iyo burhaan wa mutaabacatuhum <clears throat> islaamkooda waa maxay taqliid ulaabaai bilaa daliil iyo wa mutaabacatuhum aabbaadii in la raaco iyo ama wa mutaabacatum raacidoo lahum aabaada ay raacaan min hayri farqin ayagoon kala qaadaynin bayna daniyin mid liita iyo wa maiilin mid sarreeyoo wanaagsan aabbihii wanaagsanaa kii xumaa hore qiimaha badnaa kii liitay wadaadka hadda waxaa mudan in la xuso wadaadka la yidhaahdo eh, alimaam axmed ibn cabdilaxad asarhandi eenu ka soo hadallay hindiga ahaa markuu uu bilaabay dacwa tajdiidiya oo dabcan shirkiyaadka un la dagaalamo iyo waxoodii iyo bakhtigoodii culummadii adduunkii markaa u badnayd ee hindiya joogtay baa ku kacday waagidan wuxuu ku qasbanaaday inuu ayagii u dhardhigto oo intuu hawsha u yarkaadiyo oo ayagii markaasi naqdi iyo kashfu cawraatihim wa kashfu fadaa'ixihim iyo waxay yihiin abxaad buu ka leeyahay culamaai suu wa aharuhum alfasaadi cala addiini wاlumma marka <clears throat> meel adag buu kaga soo hahay markuu meel saaro uuna ka aqoon kulligood oo meel dhegay kadib ayaa boqorradii qayba ka midana taageereen oo garab istaageen hindida ahaa bal mid gaal oo buudi ah oo siikh ahaayo xataa boqoroo musiibo ah ayaa calayadihi ku islaamay dhowr goor bay xidheen waagii dambe wuxuu ka tegay arda culculus oo waagii dambe ay ku ta'aureen ilaa dahlawi iyo nimankii hindida ah waagii dambe ka soo samaysay jaamacaddii ku taalay asalafiya fi lhind iyo xaydar abaad iyo amminkan waa aaaartoosu ka tegay hindiya waxa baqiyada amminka ka taagan waa asaga wuxuu ka tegey asaguna waxaa la sheegaa inuu ku ta'auray arday ibnu temiye uu lahaa ardaygiisa la odhan jiray alxaafid alirdabili oo ciraaqi ahaa oo ciraaq intuu ka tagay hindiya fadhiistay oo new delhi fadhihi jiray furuucdiisii kutubtiisii wuxuu kaga ta'auray halkaas dhimbadhimbel bay isu dhiibaysaa cilmigu suu u tallaalmo ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacala marka waxaa weeye dad badan buu waaga dambe ka tago culamo badan baa ka aflaxday <clears throat> sunno qiimo badan buuna ka tegay mujadidkii marka e, mxuu ahaayey alalfi aaniya loo yaqaanaa kunkii labaad hijrada dee hadduu wadaad ku dhashay sagaal boqol iyo toddobaatankii xaggana dhintay kun soddon iyo afartii hijrada de kunkii marka juhuuddiisu u baday soddon iyo afarta sane u dambaysay un bay gashay ila tahay nin lixdan iyo afar ku dhintay soddon jir intuu ahaa alab alcilmi iyo hawlihiisii bilowgiisi hore iska ahayd marka waxaa loo yaqaanaa inuu yahay mujadidkii qarnigii koyo tobnaad ee hijrada <clears throat> ama ilaa caashirkiiba ka dhigada doonto buxuutiisa kitabka meel waan idiin sheegay baa jamciyey jamiica rasaa'ilihim wuxuu ahaa alimaam asarhandi xayaatuhu wa aaaruhu wa bacdu acmaalihi waa mujalad weyn oo ku jira musawarada waxaa kaloo u tarjamaystay ninka iskale firaq اlhind almuntasiba ila اlislaam marka asaguna mujaladka weyn weeye qaybta u dambaysa waa wadaadka u tarjaman dheer u acmaal badan wey asaguna aad ba oga hadlay marka kitaabkaasaa koley rasaailkiisii anagu ma hayn laakiin waxaa lagu jamciyey buu wadaadka mutarjimka sheegayaa saddex mujallado waaweyn fii rasaa'ilih oo kiiba dhowr boqolix boqoloo sideed boqoloo beej ah marka haddii hindi un laga raadiyo waa laga heli weliba wuxuu ku qoraya carabi aad u qiimo badanoo qawi oo dahaysu waxa qorahaya waa nawi iyo raafic ragga hadlahaya maaha carabiga hindida ee sakaraadka ah waa nin luqadu wax ku qoraya aad la yaabayso nin diyaarsan wey <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi marka min hayri farqin ayagoon kala qaadaynin <clears throat> bayna daniyin mid liita wadaad liita iyo oday liita iyo wamaiili mid sarreeyo heer sare ah <clears throat> yanshau lwaaxidu midkood wuxuu ku barbaarahayaa yanshau lwaaxidu midkood baa barbaari ay fiihim fi اlaabaa'i wاlaslaaf fayajidu wuxuu helayaa ama caamadii weeye ama bini fayajidu wuxuu helaya ahla qaryati tuuladiisii dadkii joogay iyo wa asxaabi baldati iyo beledkiisa dad ku noolaa yulaqinuunahu ayagoo markaa u carabmarinaya suxbaan ka booday yulaqinuuna ayagoo u meerinhaya fi طufuuliyati yaraanti asagoo ilmo carruuraba an yahtifa inuu ku dhawaaqo bismi man yactaqiduuna fiihi ilmihii markuu yar yahay saa koro waxaa lihi balshe cabdiqaadir cusko oo fiqi hebel baa jirooo awowgaa hebel baa marka maqash ka fakato aniga idinka sheega hadda ka idan maqash hadday kaa fakato waxaa nin walba cuskanaya fiqigiisi awowgiiba cuskanhaya ayb marka hore xooguu la macjileeyo candhuuf meelahan lagu shubo intii geed lagu daadiya bash laga siiyo meesha u duusha lagu faashadaa jiro carruurtu xataa ee bara faalka waxbay carruurta ka yaqaana faalka hadduu socon waayo nin walba markaa awowgiisii iyo odaygiisii fiqigiisii buu kicinayaa qoys soomaaliyeed oo oday la cuskada aan lahaynna inuusan jirin baan u malayn haba la sii kala daraadee jifo walbaa le sooma sidaas wey fiqi iyo sheekh iyo oday la cuskado qoys bul waa leeyahay marka wuxuu yidhi yulaqinuunaha iyagu u meerinaya fi طufuuliyati ilmanimadka xilliguu sabiga ahaa an yahtifa inuu ku dhawaaqo bismi man yactaqiduuna fiih dadkay aaminsan inay wax tarahayaan awliyada yihiin buu yala bari inuu ku dhawaaqo wa wuxuu arkay ilmihii yaraa dadkii tuulada deganaa ama isku gobolkaayeen buu arkahayaa yanduruuna iyagoo u nadrahaya caleyh dhallinyaro soomaaliyad ba waga hadda biyolo jiray ee baabuurtu bixi ka iyo tiamyada iyo siteymanogtada la rari jiray dal iyo dibadba laga iman jiray dhalinyaro soomaalid ba meesha wax ka dhici soo arka u tegi jiray doorka dambe ku noqon haya intuu ka helaba oy la qumanaato meeshu maalmaha la joogi iyuuba ku noqon haya marka eh, ilmuhu wuxuu ku barbaari arko umbaa yaa u macallin ah ilmuhu wax kalama macallinka u daaran waa adiga tiifiga u daaran waa adiga waalidkii iyo aabbihii buu fiiran hayaa hooyadii iyo carruurta walaalihii ka waaweyn waxay sameeyaan buu samaynaya ma saxan yahay ma khaldan yahay ma yaqaan sidaa darteed bay salafku waxay leeyihin iyo qolyaha tarbiyada ku fiican ilmuhu xataa waxa adugu aad bannaanka ku samayso xataa haddaad dhaqan xun tahay markaad guriga timaadda ka ilaali sigaarka guriga ha ku cabin oo jaadka ha ku cuninoo islaantii ha ku qaylinoo yacni wax walba oo adugu ogtahay inuu khaldan yahay xaggana aad ku aafaysan tahay ama balwadba ay kaa noqoto ama shaydaan oo kugu duubsaday guriga markaad timaaddo ubadka ka ilaali ubadku adugu waxaad samayso waxay aaminsan yihin inuu saxan yahay markay yaryar ilmaha yarka wuxuu aaminsan yahay aabbihii wax walba inuu ka adag yahay guriga inuu dumin karo wax walba jiiri karo oo ruuxii u taabto oo indhaha kala soo bixi karo oo yacni adduunko dhanba inuu kala hayo ka aaminsan yahay hooyadii wuxuu ka aaminsan yahay hooyo la mid ah ama ka adag ama ka xoog badan ama ka caqli inaysan jirin aabbihii wuxuu ka aaminsan yahay caliqow yacni baldoos meel walba jiiri karta ah. marka wax dacfiya iyo idabdarra'a iyo khalad uma muujin karta haddii kale markiiba wuu duubahaya cajalkuu ku rogahaya wuu seefgaraynaya markaad ka dhaqo uu soo daynaya filinkii uu kaa duubay markaa tagtuu daaraya marka adaa macaalina waa in la iska ilaaliyo carruurta aad loo ilaaliyo wey haddii adugu aada dantaada u cabsanayni bal ubadkaadi iyo awlaaddaadii mustaqbalkoodii ka fikir sheekhu wuxuu uhi wayarahum wuxuu arkaya yanduruuna ayagoo u nadarhaya calayhi ay cala alqabri waman yactaqiduuna fiihi wayucadimuuna ayagoo weynaynaya u arkahaya wayarxaluuna bihi asagii eh, la safrahayaba ilmihii ba qaadahaya inakeen baaburbaba la saari faras baa la saari waa lasii qaadi ilaa maxali qabrihi weligii maxalkii meeshuu ku xabalaaba la aadahaya xaggeen aadayna hooye waxaan u soconaa sheekh hebel baynu aadaynaa oon soo barakaysanayna wayulaiuunahu waxay ku dharoobhaya ilmihii yarka bituraabihi qabriga ciiddiisi baa la soo marin halkaana lagaga soo dhigo xabadkaa lagaga soo dhigo waaba loogu soo qabayn oo kolbaari iyo burkita ka bixi weyda sheekh weli barakadiis ilmihii marka weligii waa looga sheekeen waagaba adoo xanuunsan baa intaan kusii qaadnoon kuu geynay maqaamkii sheekh hebel baabihiis lagu cabsiyo fay baad tiri marka wayba ku duuban tahayba maalinku wixelo meeshuu isku sii deynaya waa isfakiirahaya wayajcaluuna ilmihii yaraa waxay ka yeelahayaan daa'ifan mid ku wareegaya calaa qabrihi qabrigii weliga fayansha'u wuxuu barbaari oo hanaqaadahayaa ilmihii waqad qara asagoo uu sugnaaday fii qalbihi laabtiisa uu ku sugnaaday cadamatu maa yucadimuuna hooyadii aabbihii waxay weyneeyaan inuu asna weyneeyo waaba qaangaadhay wuxuu ku qaangaadho ku taabagalay isagoo weynaynaya oo ixtiraamaya oo aaminsan waxay aabbihii hooyadii ku soo carbiyeen ku soo rabaayayeen waqad saara asagoo noqday buu weliba barbaarhaya acdama alashyaai cindahum man yactaqiduuna weli wuxuu barbaaraya isagoo aaminay axadka u sarreeya ee wax qabta adduunka inuu yahay sheekh hebel ila waa lagu carbiyeeye acdam alashyaa cindah man weeye yactaqiduuna oo aabbihii hooyadii aslaabtu ayay aaminsanaayeen fa nasha'a waxaa ku barbaaray calaa hada ictiqaadka faasidka ah asahiiru kii yaraa baa ku barbaaray wa shaakha waxaa ku duqoobay ku gaboobay calayhi cala ictiqaad alfaasid alkabiiru kii weynaa walaa yasmacuuna kana maqli mahayaan min axadin axad culummada ka mid a ah calayhim dushooda min nakirin dafiraad iyo iqoonsi wax ku diidana arki maayaan wax diidana arki maayaan carruurtii marka saasay ku barbaarhayaan kii weynana ku dhiman oo ku gaboobi kii yaraana ku korahayaan inay culamadu inkarahayaan fii kulli zamanin wa qarnin waynu soo sheegnay sheekh wuxuu ujeedaa aqlabkii duniyada wixii ka yaallay sheekh wuxuu idhi bal yaraa ilmihii yaraa wuxuu arkaya iska badaa midaas aabbihii hooyadii iyo waalidka iska badaaye wadaadihii ummadda inay daawo u noqdaan laga doonahayo ummadda daaweeyaan oo xumaha ka hor istaagaan oo wanaagga u horseedaan oo xaqa ay tusaan la doonahaya oo hawsha iyaguna ku aafaysan buu arkay oo qubuurtii daba ordahaya oo ku dawaafahaya bal yaraa wuxuu arkaya arrinkaa asagaa ah ayuu ka arki weeye minman duul xaggii yatasimu ku tilmaaman ama isku sumaday bilcilmi aqoon wayaddaci sheeganaya alfadla fadli iyo dheeraad iyo meeqaan sheeganaya wayantasibu u taagan lilqada inuu ummadda kala xukumo iyo walfutya in la fatwoodo iyo watadriisi in duruusiya cashiro la akhriyo aw ilwalaayati ama wax la maamulo aw ilmacrifati ama aqoon sheeganaya aw ilimaarati ama tala sheeganaya iyo walxukuumati dowladnimo yuu arkahayaa mucadiman isagoo weynaynaya wayaraa minman yatasim wuxuu arkahayaa mucadiman isagoo weynayn limaa yucadimuun oo waxay hooyadii aabbihi wadaadkii qaadiga ahaa kii muftiga ahaa sheekhii waaligii amiirkii boqorkii nin walbaba qabriga ku eegeysanhaya mardhanaya meeshan wii ku jiraa ku jiree yaan lagaga hormarin ninkii boqorkaayo laga cabsanayaba hadduu asaguna meesha galgalanhayo oo sheekhii meeshan faradigleynayo ilmaha yanka xaggee ku hadhahaya oo caamado xaggee ku hadhi ayib mukriman asagoo karaamayn buu arkahayaa limaa yukrimuunahu waxay iyagu karaameeyaan caalimkii baa karaamaynaya bimacnaa maamuusoo qiimayn qaabidan weliba gacanta ku dhigo ururin linuduuri nadarka haradka la keenayna sheekhi baaba qaadiba oo boqorkii baa qaadi oo dowladdii baa ururin oo rag baaba u taaganba aakilan cunahayuu arkahayaa maa yunxarab cala alqubuur dabaa'ixda qubuurta loo gowracay ee bakhtiga ahaydna isagoo daliigahayuu arkahaya fayadunnu wuxuu mooday ilmihii yaraa soo koray anna haadaa waxan kada diin اislaami diinta islamka inay tan tahay wax ka maqan ba aysan jirin maalinka hawshaa la dafiriye la diidana wuxuu hi baa laga hor oo diintii baa la inkiray oo diintii baa la dumiyey wuxuu aaminhayaa waanahu falkan la samaynayo ra'su diini diinka madaxiisi wey iyo mxuu ahaayey wasanaam iyo kuraskiisiba diintii meesha u sarraysa waa maxay waa in awliyada la booqdo xoolahoodii la gowraco xuskoodii la qutumiyo hawshoodii meel layska dhigo idan ninba ninkuu hawshaa kaga fiican yahb ka diinfiican yahb u arkaan walaa yakhfa kamana qarsoonuu sheekhuu yidhi calaa axadin axad yata'ahalu u qaanshaystay linadari in adilada la fiiriyo annadaru fi ladila waa cibaada annadaru fi ladila cibaad diinka in la fiiriyo oo la baxsiyo waa min alcibaadaat waxa la fiirin marka waa inuu ya wax nuxur kaa soo raacay ilahina ogolya raalli aad ka ilahay raalli ka yahay marka sheekh wuxuu le walaa yakhfa calaa axadin yataahal u cunama weeyo ama astaahila linadari in wax fiiriyo fi ladila ayib oo yacrifu garanhaya baariatan baariada asalkeedu waa daruurta baariada asalkeeda daruurta yar baa la yidhahdaa ayib hilaaca bilig yidhina waa la yidhaahdaa sheekhu marka wuxuu ujeedaa ay nuuran min alkitaab nuuran min alcilmi buu ujeedaa oo yacrifu garanaya baariqatan if ama iftiin yar oo min cilmi اlkitaabi wasunna sunnada iyo kitaabka cilmigooda ninka wax ka garanaya iyo walahari aahaartii saxaabada iyo taabiciinta wuxuu ninkaasi aan ka qarsoonayn buuhi ana sukuuta alcaalimi ninka caalimka aamuskiisu ah, aw ilcaalami ama dunidoo dhanba sukuut alcaalimi aw alcaalami buu ii qora aniga ii dhigan dhigno caalimku inuu ka aamuso ama duniduba ay ka aamusto dadka intooda kale calaa wuquuci munkari shay munkaroo dhacay laysa inuusan aamuska ahayn daliila mid ku tusahaya calaa jawaazi dalika almunkari munkarka asaga inuu bannaan nin caalima ah oo hawl ka aamusay dhacday oo xumaan ah oo diinta ku liidata in wadaadoo ka aamusay ama dad badan iyo bulsho isku raacdo hawshaa ka aamusay aamuskaasi ku tusi maayo inuu xaq yahay maxaa yeele aamuska waxyaaba badan baa kara wadaadihii shaaficiyada goormay odhan jireen sheekh maxamed cali iyo sheekh axmed sidiiq iyo sheekh rashiid iyo haada zamanu zamanu sukuutin waltizaamun fi lbuyuut waman yaqul xaqa yamut bay goormay ahayd war markaa tira war waxaan sheekhu munkaraadka maad qabataan oo yacni carabka wadaaduhu waagii fiqiyaadkii fii bidaayati alab watawajuh way ku badnayd inay soo celceliyaan hada zamanu zamanu sukuutin xilligan la marayo waa xilli la aamuso waltizaamun fi lbuyuut waman yaqul ilxaqa hee yamut juuq ninka yidhahdana geeri baada taallaba surkaa la goynba wadaaduhu marka waa bini aadam nafley ah haddii indhaha lasu gubo hawshu waxaa weeyaan <laughs> baabkeeda baab kale wey ayib munkar munkarkii radintiisa hadii laisku laynhayo sagaalkii wadaaday yidhi war inasyaad barrow hawshaani kitaabkii ilaahay bay ka hor imanaysaa shuuuciyadan cilmiga ku dhisan ad sheegayso markis iyo linin baabaan gaadhinba shuuciye cilmi ku dhisan hanti wadaagga cilmiyaysan iyagaa baan gaadhinba gaaladii keentaan gaadhin baash intaad naga dayso kitaabkaadna rabbigay ha ka leexani joog sagaalkii wadaad leexdaa la saara hadde wax ka dhac waa ka dhaca layskuma ogolayn hawsha ayada ah meel walba marka dowladdiibaba sa haddaad caamada isku taabato qubuurtooda iyo awliyadoodina budh baa lagugu lafbixin laftay luddaada la kala saarahaya midda kale biilkaba lagaa goosanba wadaadkuna dadkaasu iskaga xidhna wadaadku nin shaqaystana ma ahayn tabarna ma lahayn dad muslimiinahoo culummadooda daneeyo oo dhaqaaleeyo oo ka warqaba oo mabda difaacana ma jirin oo hadda baraaruga adduunka hadda ka jira waagaa ma jirin wadaadku caamadaasu ku xidhan yahay haddii caamadu uu yidhahdo waxmaa bannaantahy war naga tag la tuuri gaajaba diliba Ah, dib dambana siyaarana la siin maayo xirsi dambana laga goosan maayo tuf iyo taxliil dambana loogu iman maayo gaajuu ku nafbaxahaya marka markay wakay mahmahyo badan dejiyeen waxay wadaad wadaadduhu culummadu ama wadaadku waa saar saarna geed la'aan ma baxay dhehe saarku waa waa taqaanaa bayla tahay bah yaroo marmaroo nagaaro waxaa way inuu derbi fuulo ama geed qabsada mooy asagoo aan gooni u istaagi karin soo geedaha ma taqaanaan ah, marka eh, saar baan dhihi jirra annagu dee sarsaar miyuu ahaa ma laba golba lagu celiyaa isku laqama nihini anugu dadkii dhalay warka kama maqale saarun baan maqli jiray wadaadku waa saar saarna geella'aan ma baxo almuhim waad fahanteen bay la tahay caamada iyo bulshada inuu ku tiirsanaada mooyee waxaa laga yaabaa saarsaar dad yidhaa inay jiraan inuu saarkaan baan maqli in ila mida inay fadhiyaan baan u malay almuhim geedla'aan ma baxo haddaan culumay muxuu ahaaye cadli cuno iyo cashir mooyeen ciidan kaadday ceeb anaa falay buu i kii asaguna geela shubahay haddaan culumoy cadla cune iyo cashir mooye ciidan kaadday ceeb anaa falay geelila waraaba kudhihi maay geel in la shubuu rabaa oo intaasoo foof sabada la fadhiisiiyo oo haddana la durduuro oo la fuliyo oo la ragaadiyo oo baadiisi la doono oo hadhow haddii lasoo wero lagu dagaalamo oo libaaxa laga dhacsho hawl culus wey hawshu marka wuxuu idhi hawlo aan lagugu talagelin inaan ku geliyo khaladku adiga ma ahe wadaadow waa aniga buui haddaan culumay cad la cune iyo hilib la jabiyo alaabtii iyo cashir mooyeen ciyadan kaa daya buu wakaalaa gurmada ama birmada ama geela dhacsha idin idhaahdo ee ceeb anaa falay adugu ma aha buui lagumaba talagelin ba hawsha adiga marka hadda soomaalida way yaabayin waay wadaadkan kitaabka la ordi ee aakaha la ordi ee uun isku garab wada booshka iyo kitaabka qur-aanka waa hawl cusub wey hawl ku cusub dadka waxay arki jireen ma aha wadaadle kitaabka qur-aankaa talin haddii aad diiddaanna risaas baa madaxiinna ka meel waaye yani waa hawl ku cusub hawl ku cusub weeye marka eh, <clears throat> sheekhu marka wuxuu leeyahy wadaaddu waxay u aamuseen aamuskooda iyo dunidao dhan oo aamusta daliil ooma aha eh, mxuu ahaay calaa jawaazi اlmunkari aamusku intaasoo dhib hawlaa keeni kara wuxuu uhi sheekhu haddaad saad ku qanci weydo walnadrib laka maala walnadrib aan kuu qadaro oo aan kuu sheegna laka adiga maalan mahmah tusaale aan ku siiya buui oo min daalika arrinkaa aamuska ah a ka wadaad shay munkara ka aamusay oo aduguna aadan ka murmi karin aan ku tusa buui wahiya miaalka waxaa weeye eh, maalkaasi waxaa weeye haadihi اlmukuus canshuuraha jamcu maksin mukuus canshuuraha la qaadaba almusamaatu lagu magacaabo bilmujaabi ama majaabi waxyaabaha la keeno lasoo urursho wey min aljibaaya almacluumu waxaa la yaqaano min daruurati اdiini diinka qadciyaadkiisa iyo adiladiisa taxriimuha inay xaaraan tahay muran malaabo canshuur in ruux bini aadama xoog looga qaado oo xoolihii zakaan isku ogeyn sadaqaan isku ogeyn laakiin canshuur meelay diinta ka saaran tahay ma jiro waa ulmi cad ulmi laga qaado wey idinka caamada ana markaad moodeenka tagtaan ood xaramka tagtaan ood meel walba maraysaan ganacsigiinna iyo xoolihiinna canshuurta laga jiidi waad ka xuntiin inay xaaraantan waad ogtihiin wadaaddaha dunida joogna kama hadlaan ee bal ka warramaba hadday ka hadli waayeen canshuurtu way bannaan tahay miya way fiican tahay miya way quruxsantoo waa toosan tahay miya sheekhu marku wuxuu uhi almacluumu la yaqaano min daruurati اddiin ay min qaciy اddiin diinta adlihiisa aan muran karay shayga daruuriga ah waa maa laa yaxtaaju ila istidlaalin wanadarin waa shay caasha garatay ah nin walba uu fahmi karo diinta ku cad waa dulmi aklu amwaal naasi bilbaail wey yaa kuu fasaxay xoolahayga inaad ku qaato bibadelin iyo inaad ku qaato muxuu ahaaye biridaa nafsi wax udhexeeya ma jiro dunida dadka waxa laga qaada labada mid wey imaa bibadalin wa mucaawada oo ganacsigii iyo beeci iyo waxyaawlahaas weeye iyo ima inaad ku qaato biridaa'i nafsin labada iyadoo badel iyo ridaa nafsi lahayn waxaa shardi ah haddana shaaricu inuu ogol yahay adoo bimucaawado ku qaatay xaggana raalli ka ah sharcigu hadduu diido xaaraan weeye lan safiih baa taa wuxuu sharcigu diida baad iska wadaa ribadu hadda waxaa lagu qaataa mararka qaarkood biridaa nafsin bibedelna waa lagu qaataa wuxuu doonaba ha ahaadee laakiin shaaricaa diiday maslaxadana sharcigaa yaqaan adugu waba garan mayside wawaallo safiih hata in la sharo u baahan sheekhu wuxuu qad mala'ad waxay buuxisay taxriimkeedii baasha canshuurta taxriimkeedu iska cadiya ee qaciga yahay qad mala'at iddiyaara diyaartii islaamka o dhan buuxisay magaalooyinka muslimiinta o dhan iyo walbiqaaca goobahay buuxisay jamcu buqca diyaartun waa jamcu daarin waad garanaysaan bay la tahay waxay noqotay amran arrin bay noqotay ma'nuusan la iska weheshadaba waaba la qabatimayba waaba shay iska caadi ah canshuurta dhiib waaba diyaarba maxay tahay iyo waa ulmi iyo maad iga daysi maba taallaba waaba shay la qabatimayba maba diidaysaba canshuurtii intaas ugo intaa kharashaadkii intaa safarkii intaa hawlaha annagii war canshuurtan soo maa ka hadashaan waa xaaraani war xolahan laydinka dhicin maa iska qabataan dadka wayba qaayibeenba qaataba laa yeliju ma gelhaya buru sheekhu inkaaruha in la dafiro la diido ilaa samci min alasmaac dhegdhegaha ka mida buui kulligiin caamadiin hadda yeeli maysaan buui eh, haddii la canshuurta joojiya waad la yaabaysaan maxaaba loo joojiyey waa lagu dhaqmi jiray oo nidaamkaaba ku dhisan oo kanaa la qaaday jiro oo sheekh hebel soo joogayoo war munkaraadka qubuurta ka dhacana tona unbay la mid tahay buu sheekhu guleh ilaa samcina asmaa waqad ibtadad way gaadhay buuhi aydilmakaasiin qolyaha canshuurta ururiya gacantoodii baa u taagantay gacmahoodii yani wuxuu leey qolyaha canshuurta ururiya xataa niman xurmala ma aha nin baaba intuu dulmi sameeyey xaqdar haddana meelaha qaarkood ka sariigta oo culummada ka xishooda oo beledka xaralmaki ka xishooda oo nebi maxamed magaladiisa ka xishooda ma meel walbay ku qaadana masaajidka dhexdiisa kaaga jiidahayaan buu sheekhu leeyahay masaajidka dhexdiisay kugu jafaalin oo canshuurta kaaga jiidi wa jiwaara muxamedin calayhi salaatu wasalaam waqad imtadad weliba way taaganto way gaadhay buu sheekhu yidhi aydil makaasiin qolyihii canshuurta gacmahoodu fii ashrafi اlbiqaaci bay u taagantay goobaha meesha u khayr badna u sharaf badnayd fii makkata ummi اlqura maka dhexdeeda bay gacmahooda u taagantay buuhi marka ummulqura tuulooyinka hooyadood ah yaqbiduuna ayagoo ka qaadaya canshuurtii min alqaasidiina dadka u soo qasda liadaa'i fariidat اlislaam dadkii soo xajinay ka qaadaan haddaba laska jiidaaye haddasoo layskama qaado meel walba beled walba maxaa lagu leeyahay haddii jawaas hadda iqaama war waa ardullaahi maxay iga rabtaan maya haata iqaama haddi kala tarxiil xoolaha aan soo qaata aan shaqaystin maya lix sano toban sano adoo shaqayna wax ururinhaya oo meel shilin ku qalwinhaya haddii maalin bannaanka lagaa helo waxaan lagaa tuuri meel malageed galeebaa lagaa tuuri xoolahadan isma haysaan wadaadihii reer sacuud baa waxay fatwoonhayaan ninkii asagoon haysanin iqaame iyo fiisi iyo tashiro iyo biaaqatulcamal aan haysanin ka dhex shaqaysta xooggiisa xalaasha ku shaqaysta iyo muruqiisa xoolo xalaala waa xaaran xoolaha iyagaa wadaadaa fatwooday ilaa waada dajo ka kacdo aada isku radiyey yani baashu meeshay marayso waxaad qiyaasi kartaa sheekhu maabur qaasidiinta laga qaaday hadda yaa ka xoolo badan reer sacuud ilaa yowmina haada soo khadamaad ma jiraan la iska qaado oo magacyo badan loo sheego waxay ohanma hadda waxaa canshuurun ku aadam wuxuu dhan yahay sheekh ismaa ma dhici karto tendhooyinkii hawlaha gooni baa layga qaadaa oo ajansiga iga jiida kontonkan fiisadaa maxay tahay ee layska jiidahay sheekh jaamaca la yihahda arrinkaas aye loo jiray marka wadasgeliye mataa wa kuu tari taa laftirkeeda waxaa ka daran adduny xoolahoo dhan bay cashuur ka qaadaan xoolahoo dhan soo ganacsi ma jiro waa garta nasal <laughs> allah asalaam yani waxaa waye meel walba hawshaa way ka jirtaa waa dunida duwalka u khanisan weeye wax baahi ay u qabaan iyo wax daruuro ah idabdarrow iyo diin la'aan iyo kufriyaad la bannaysanayo weliba bal gaaladii way hore baktin lahayd bay marka yay bambaynhayaano afka ruux soma arata wax ac baa lagu xidhaa soma arag waa ma yacni maraykanku waa horu talif lahaa maa hore maraykanka iyo reer yurub hadday duwal khaliij asid lixdan dowladood tuubooyinka naftada ee batroolkay la daba taagan yihiin iyo lacagtana hadday ka dayn lahaayeen waa hore alqaacida dumi lahay rayur marka dhan kala tuuri lahaayeenba lagu kala tegi lahaa waxay ka dhiman la'yihiin marka wax yar dhiba dhaco maraykan orda hayaa isku mar duwal khaliij ilaa qaahiro u ah hawlahayga la socdo wey tuubada ayaan laga siiban weya dee laga siibo waa lagu kala tegahaya liannu nimankan dhibka haysta rayur hay galbeed haddaad dhex tagto xillina waxay ku jiraan kulayl madaxu ku dilaaci humraha dhici iyo kuleylka dhacayo waxaa weeye bannaanka uma bixi kartid inaad aysu ku daaran yahay ama aad ku dhigsa guri mukayafla iyo arkudheshinla aad ku dhex jirta iyo baabuur may nafta kaa bixi marna waxay ku jiraan baraf zamhariiro haddaad bannaanka u baxo oo dhegtaada taabato dhegtu way ku jabi way duuli dhac dhegtaad duulaysa ma xoqan kartid sanka haddaad taabato wuu jabhaya asaga halkaasu ka jabi adoo san maran baa ad arkaysaa cadaabkay ku jiraan waxaad aragtay ma aha marka in yar laga joojiyo shidaalkaasi waa kala tagahayaa wax iyagu baahi u qabaan dhaqalaha kale wadanka ku filan inay wax yaroo kemiyaa soo saaraan keliya war xataa kordhistaoo sicri kordhista laga kari baalkan aad soo doonaiyo dhowrka la taagantihiin afartan la taagantihin war wax xataa qiimo badan ku nool qaata galada aad nugu noolaysaane war xoolo fiican ka qaata ninkii isku dayay inuu sameeyo oo dhaqaalaha iyo shidaalka ree sacuudi ee duwal khaliij muslimiinta iskale waana hanti caam ah boqor faysal buu way dila way ikhtiyaalin idan waxaa weyaan ma ogola hawshaan marka waxaa weeye nirka samays nirka samays bay u yihin duwal khaliij halkaas niman baa ku daawanhaya hawshoo lagama hadli karo dulmigooda xadgudubkooda ha la daayo maxaa yeelay annaga wax noo taraaya dulmiga marka makuuska iyo mxuu aha baasha canshuurtu meel walbay ka jirtaa fii adaa ilxaj baa laga xilligu sheekhu hadlay hadee waxaa haysta meesha niman ashraafa marka la yidhaahdo musiibo ah meesha fadhiyey wayulquuna fi lbaladi alxaraam waay ku samaynhayaanayulquuna waxay ku ridahayaan ama ku samaynhayaan fi lbaladi alxaraami beledkii xurmada lahaa kulla ficlin xaraamin shay walboo xaraan oon bannaanayn fal walboon liita oon sharcigeenna ku wanaagsanayn yay kacbada ilaahay ku samaynhayeen beledka ilaahay wa sukaanuha kuwa deganna min fudalaa'i alanaam wey buui uunka kuwa u khayr badan bay ku jiraan dadka degan xaramkaa deganna waa min fudalaa'i alanaam anaam waa dadka iyo mxuu ahay bani aadamka loo jeedaa khalqiga inta badan buu ku dhacaa <clears throat> wuxuu idhi sheekhu ama wasukaanuha ridine halkaa dambegee wasukaanuha kuwa degan xaramka degan oo min fudalaa'i alanaami khalqigu ku fadliga badana iyo walculamaai culummada iyo walxukaami inta xukanta ah saakituuna waxay ka aaminsan yihiin xaramka kuwa jooga cala alinkaari shaygaa in la dafiroo la diido canshuurta ah mucriduuna wayna ka jeedsanhayaan can iliiraadi walistaar can iliiraadi in bushi la keeno walistaar in ra'yi la soo tabiyo iraadku inaad tar waxan muxuu yahay see weyse hawshaani waxa laga yidhahda tacliiqi weeye wax kale ma inay xataa tacliiqiyaan hawsha oo xoogow dhahaan fiihi nadar mas'ala fiiha nadar weeye ma awoodaan bushi inay keenaan oy xataa far ku godaan ma awoodaan isdaar inay amar soo fuliyaanoo markaa lagu dhaqma iska badaay isdaarku waa maxay asalkiisu waa geela in la fuliyo iraadku waa in la soo aroosho wey asalku halkaasa ka timid aliraad waa iraad اlibili ila الnahli aw اlmawridi in xoolaha la soo arooriyo ceelka ama hilada ama la keeno weeye isdaarkuna waa in laga fuliyo intii la dharjiyo la dareeriyo wey waad garanaysaa hadda sheekh wuxuu ujeedaa laakiin asagu hadda ujeedaa iraadku inay tala keenaan na ma awoodona waa isdaarki taladaaso marka in la fuliyo ay waajib tahay bushina xataa ma keeni karaan wey raggu waxaa la odhan jiray waa saddexoo muxuu ahaay ra'yi keene iyo aqbal keene rife raggu saddexdaa ma ahayn nin waa ra'yi keenoo taluu keeni ninna wuu ku waafaqa lala waa runtaaba dhihi ninaas labadaa midna ma ah ra'yina keeni maayo aqbal iyo howraarsan iyo waa tahayna laga heli maayo waa rife waxa maydin sheegin weligii ma isku raacisatan been baad waadna kharibaysaan maantao dhan wixii la dhisay buu yuu rifahayaa asagu kaasag rifaa la waa ninka ragga u liita wey ra'yi ma keeno hal curin iyo ibdaac ma wixii khayrkii curiyey ee ibdaaciyeyna inuu raaco oo qaato ma jeclo mana yeelahay muxuu samayn rabshoole carruurtu markay meelaha bannaan ku ciyaarayaan nin wax banada isma arki jirin garoonka un adiga qooxa ku soo goro dhalooyin ku jajabiye oo kubaddii la carara lagu ciyaarahay soomada ar nafsa shay wey waa ruux banad u taaganba iyo fadqalan leh idan kuwii oo kale sheekhu le laa iiraad walaa isdaar wadaaddi waa sheekhu wuxuu idhi fayakuunu الsukuutu aamusku noqonaya daliilan daliil iyo garma u noqon calaa akhdihaa in la qaada buu idhi canshuurtaasi iyo wa ixraazha in la ururiyo meel la dhigo la koobo ixraasku waa sheega in la weelayo meel la geliyo sheekhu wuxuu hada laa yaquuluhu man lahu adnaa idraakin hada laa yaquulu arrinkaa odhan maayo buui man duun lahu adnaa idraakin ay adnaa fahmin nin aqoon yar leh ama garasho yar leh hawshaa ku hadli maayo ribadu canshuurtu waa xaaraan wadaaddahanna waxay la aamuseen waxaa weeyaan ama cabsi baa jirta ama waa laga qaayb noqday ama waxay u arkeenba hadalkoodu inuusan waba tarayninba ninbaa isagoon cabsanaynin bu iska dhaadhicinaya had si walba hadaad u hadasho maa yanfac fadakir in nafacati dikraa buu taagan yahay wa kalaami laa yanfac marka iska aamus nina in la dilin wa ka cabsan sheekh wuxuu uhi bal adribu laka maalan aakhara miaal labaad tusaale labaad aan ku siiya wuxuu hada xaram kan waa xaramka ilaahay oo kacbada ahaa makal mukarama alladii xaramkaasoo afdalu biqaaci dunya adduunyada goobaheeda meesha midka u fadli badan ah bilitifaaqi sida laisku waafaqay waa ijmaaci culama culamadu isku raaceen culammada muslimiintu say ama isku raaceenba goob adduunka ku taallo xaramka ka fadli badan ma jirto sidaasuu sheekhu tila ijmaca laakiin rag baa diidan rag baa khilaaf masale khilaaf baa ku jira maka iyo madiina keebaa fadli badan masale khilaafiya weeye laakiin sheekhu marka waxaad mooddaa asagu inuu ijmaaca khilaafka uusan ictibaarinayn beledka maxaa ka dhacay axdaa fiihi waxay ku soo darisiiyeen oo ay ku sameeyeen bacdu muluuki asharaakisa nimanka sharaakisada la odhan jiray boqorrada qaybo ka mida sharkisiintu waa jinsi jirood atraagta u dhow yihiin aminkan shaam way joogaan urdun iyo suuriya iyo lubnaan iyo way ku leeyihiin aminkan waa joogaan waa qoys dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo jinsi ahaanba atraagta iyo turkumaanka isku dhow yihiin waxayna caalamuislaami nufuud ku yeesheen xilligii faatimiyiinta iyo xilligii atraagta xilliga atraagta aminkana baqaayoodkooda suuriya u badan yahay suuriya iyo urdunba ilaa turkiyana way joogaan waxaa ka dhashay oo ka mid ah culamada waaweyn kowari kowthari sharkasi buu ahaa zaahid alkowthari suufiga musiibada ee caalimka ahaa waa qoyskan u ahaa sheekhu marka wuxuu uhi axdaa fiihi bacdu muluuki sharaakisa waxay darisiiyeen aljahalatu ee aqoonta dara addulaalu ee baadida ahaa haadihi اlmaqaamaati اlarbacati afartan maqaameed aragtaan waxay sameeyeen wاtakhiduu min maqaami ibraahim musalam baan isku ogeyne maqaamu abi xaniifata wamaqaamu imaami malikin wamaqaamu imaam shaafici wamaqaamu imaam axmed xambal bay ka sameeyeen fi lxaram almaki bay ka sameeyeen qubaday dhisan iyo maqaamaad ninkii shaaficia ah halkaasuu ku tukan imaam goone ay leeyihiin iyo salaad gooni ah xanafiyadu salaad goona ah maqaamkooda waa xagga xanaabiladu maqaam goonea ah, salaadooda waa xagga maalikiyadu waa xagga afar jaamaco oo kala duwan aamin iyo aamin agga tee aduyaad ahayd markaad weerarto adu yaad tahay shaafici xagga aad waaba labadii kale haygo adu yaad tahay maalikiyo xagga tag aduguna xagga u bood ummadii oo la qaybin weeye fii balad illahi اxaraam ayib mahbaulwaxyi baa ummadda lagu qaybinaya labadan dhegadiime kala duwan shiicada iyo zaydiyadu markay yimaadaan way ku wareeri jireen baa la marka iyagu markay hawsha ku wereeraan war shaaficiyada isku dhawan shaaficiya ku biiri jireen ila iyagu ma ah ma afarta midna ma ah. marka naftu markay qabato baabu taqiyati weeye ataqiyatu min khayr اdiini warkoodii bay la baxayaan marka shaaficiya ku lugdarahayaan dhibkaasaa haystay bidcadaasi say u bilaabatay waa hore qarniga tobnaad dabayaaqadiisii bay bilaabatay taqriiban ama sagaalaadba rag baa gaadhsiiye wahaabiyada hadda ahayd baa burburisa baabiisay culummadii baa ku caraabisay ree wahaabiyo boqor kuwan aabbahood fahad iyo muxuu ahaye cabdallahan aabbahood cabdilcasiis bay ku caraabiyeen oo ka hadleenoo raggii ka hadlay waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jiray rashid ridla baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa raggii ka hadlay axmed shaakir aabbihii baa ka mid ahaa muftigii ashar baa ka mid ahaa aad bay uga hadlay culamada marka si loo wadaagi dambe waa la kala tuuray asalkeedu najdiyiintii nimankii reer qasimi reer bareedu culummada ahaa ee nasra sacdi iyo sheekhiisii baa labtirkooda hawshaasi in badan ka hadlay baa layidhi marka adu waa waxaa waagi dambe ka mahadnaqay qaadigii cabdiraxmaan alaryaani yamaniga ah ee wuxuu uhi wahada min maxaasin alwahaabiyati buuri taxqiiqiisa uu ku leeyahay kitaabka muxuu ah alabaxaat almusadada wuxuu uhi wahada fitnada iyo ceebta iyo dhaleecadaasi xataa ay gaaladu xataa la yaabi jireen waxa naga baabishay buui wahaabiyo wax badan baan ku haystaaye laakiin hada waa min maxaasinihim buui waxyaabaa wanaagsanay sameeye waa nin zaydi ah oo laakiin xoguu munsif ah uu dhaamaa kuwa kale nin qaadi oo imaam ahaa wey wamaca daalika ahaa madaxweyne boqor sanac ka talin jiray waa dhow haddaba kutub badana taxqiijiya mu'alafaadna leh zaydiyiintu maogtahay way waagi dambe way kaga fiicoodaadaha kale waxba bay ku dhaameen sheekhu marka wuxuu yidhi allatii maqaamaadkaasoo faraqad kala geysay cibaadaat alcibaad addoommihii cibaadadoodii bay kala geysay waishtamalad waxay xambaarsantayba oo shamlisatay calaa maa laa yuxsiihi wuxuusan koobi karin ila allahu alla mooyo min alfasaadi xadgudub iyo liidnaan iyo baanaan ah yacni wax yar kaaga tilmaamay waxay koobtay ama ku dhex jira wax la qiyaasi kara maaba sheekhu wa faraqad waxay kala geysay cibaadaat almuslimiin muslimiinta cibaadadood kala geysay kala duuday nabiguna in badan wuxuu ka talinaya in ummadda laisku keeno oo la wada kulmo oon la kala hadhin oo la midaysnaado oo halmar la wada tukado bal wuxuu gaadhsiiyey ummadda ruuxii qaybinaya ha la dilo kaa'ina manka yacnii ummadda masiirkeeda in la ilaaliyo iyo midnimadeedu waa shay muqadas oo adag weeye waa shay adag weeye ayib marka xataa ay wadaadaha qaarkood gaadhsiiyeen qardaawi muxuu yidhi qardaawi eh, calaa kalaamin fiihi wasandaqatin fiihi wuxuu yidhi mararka qaarkood buu idhi tawxiidka faafintiisa iyo munkarka inkiridiisa waxaa laga hormarinayaa ummadda midnimada in la ilaaliyo muxuu u daliishaday ma taqaanaa nebiyulaahi haaruun iyo nebi muuse hawsha kala qabsatay yabna umma laa taahud bilixyati walaa biraasi inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iil walam tarqub qowlii haaruno maxaad markaad aragtay id ra'aytum dallu alla tatabicanii afacasayta amrii nabiyullaahi haaruun markay dhaheen annagu dayn mayno la nabraha calayhi xaakifiina xataa yarjic ilayna muusa ay soo istaageen wuxuu idhi haddaad hadda ka dhex goojiso tawxiid kala dhex kacdoy koox ku raacaan reerba israil fooda isgelino way dagaal baa ka dhici tafaruq iyo haraj baa ka dhacaaya shirkigooda iska wateen u aamus maadaama uu shirki yahay muqayan bihaayat xataa yatiya yarjic ilayna muusa marka nabiyullaahi haaruun munkarkii inuu inkiro iyo shirkiga iyo la dagaalankii wuxuu ka hormariyey buuhi maslaxat alxifaad calaa kiyaani ummati bani israa'iil wa hadihi maslaxatun muctabara hawsha u fiirso doctor axmed araysuni kitaabkiisa nadariyat اlmaqaasid cinda الshaaطibi iyo ibnu caashuur oo sheekhu اlmaqaasid almutaahiriin ah markuu aayadda fasiraya fii tafsiirkii wuxuu ihi mxuu ahaaye tanwiir watariir um, aayadda suuratu tahbad garanaysa mufasiraya wuxuu leeyahay wa hada ijtihaadun marjuuxun min haaruun waa ijtihaad marjuuxa oo daciifa waaye min haaruun calayhi salaatu wasalaam laba dhan buu marka weerar kaga qaado wuxuu yidhi midda koobaad lama dhihi kara buu wuxuu hormariyey maslaxat alxifaad calaa kinaan alumma buu ku hormariyey cala tawxiidi wa nashrihi oo waxaa dhici karta inuu yidhi shirkigaana waa shirki mucaqada zaman yarna jirahaya markuu muuse soo noqdana uu baabi muuse asagoo hawshaa ma aqbalay ima inay go'aan iyo ima hawsha inay ka noqdaan weeye sidooduba marka inta adiga ku dili lahaayeen haaruuna inta ku raacsanna ay baabi'in lahaayeen farahaba ka qaad muuse o ima musa kala tuuri doonee dhankaa wuxuu midda kale waa khalad buuri waxay khalad ku tahay ummaddu in ijtimaaceeda iyo kiyaankeeda la ilaaliyo waa asal laakiin mabniyun calaa asli اddiin ummadda midnimada hari muطlaqan ayada lama do waa inaan ku ilaalino inay ku kulanta cala الtawxiid aslu اlusul wuxuu uhi waa altawxiid iyo alictiqaad الصaxiix weeye alijtimaacu calaa hada اlaslina waa asal labaad marka laysu fiiri midna waa farac midna hee waa haaye iyo asal weeye waxaan ilaalinaa ummadda midnimadeeda laakiin laabudda an yakuun midnimadaasi calaa kitaabi wactasimu bixabli illaahi wactasimu muطlaqan lama dhihin wاjtamicuu iyo laabudda min alitifaaqi waاlijtimaaci cala alkitaabi wاsunnati waاlictiqaadi الصaxiix marka khaطأu meeshuu ka galay buu nabiy llaahi haaruun waa halkaani qadama farcan calى aslin farcu waa maxay alxifaadu calى kiyaani اlummati waاjtimaaciha wawaxdatiha laakiin waxdada ummaddan ilaalinayna waxaan ku ilaalinaa bilkitaab wa bilictiqaadi asaxiix laakiin baatil isu celcelin mayno hubuc iyo kufri iyo shirki isu celceliya guriga midna yuusan boodin hawshaa ma jirta buuri qadlaw laakiin waaba ninkii yuusumaa fatwooday marka jawaasu zina lilidtiraar in la zinaystaa bannaan liajli daruura fataawadu ka faafiyey yurub iyo galbeed nimankaa haddaad iska qaban weydo aday kuu taalla waxaan loo yaqaanaa mu'asis fiqhi alawlawiyaat مؤسس فقه الأولياء المجتهد النحرير والشيخ الاعتسامي المهم hawshaa lagu afoobine wafaraqat cibaadaat almuslimiin muslimiinta cibaadaadkoodii bay kala geysay wasayarathum waxay muslimiinta ka dhigtay kalmilali diimihii almukhtalifati eh, eh, isdiidanaa almilal waa jamcu milla waa araa'iq ba hadda ujeedaa milalkuna aaraa'iq waawaaif buu ujeedaa wasanyaradu maxay ka dhigtay kalmeel ay ka awaa'if almukhtalifata isku khilaafsanayd ee isku diidaen fi diini diinta bidcatan xaala kownaha ay tahay aniga bidcatan buu idhigaaya bidcatun baana fiican in la ciraabo hadda ha ahaato ha ahaate laakiin anigu waxay khusaysa inaan shubhada kuu sheego qardaawi kama hadlayo in nabiy llaahi haaruun cudurdaarkiisa aniga hadda ima khuseeyo oo mhm. ah wakaadu yaqtuluna waxay taageera ibna caashuur mse qardaawi bay taageeraysaa ibna cashuur bay taageeraysaa ibn cashuur bay taageeraysaa lannu lama ogola ambiyadu inay hawsha oga leexdaan fii masalati اtawxiid in nabigu xataa xaalaatulikrah looma ogola inuu isdhiibo maa yumkin nabiyulaahi muusa laga soo diiday inuu yidhi dembi baan ka galay oo hadda ka baan gacan geysto inay dilaan baan ka baqaya nabi muusa laga diiday oli hore u soco hawshaa ka bax annagaa ku garab taagan inanii macakum asmacu wa araa haaruun marka ballanqaadkii walaalkii loo balan waa ogaa marka waa kaadu yaqtuluun lagama dhegaysanayo leanna waa nabi fii maqaami alqudwa weeye hadduu shirki oga baqo waa lagu dilan waxay dhan wadaaduhu alambiyaau laa yajuusu lahum اtarakhusu fii baabi اlkufri wاshirki iqraar bay noqonaysaa nabi macsuuma oo shirki socda ka aamusay e maxay u arkahayaan laakiin waxaa mudan in lagu bishoolayaa nabi laahi haaruun waa ka hadlay hawsha wuuna naqdiyey waxayna ku yidhahdeen he ka noqon mayno hawshan inaad soo laabta mooyee aniga malaxadka ii muuqda kaasuu ahaa nabi m haarun hawshu waa ka hadlay kamana aamusin asaga kooxdii taageersanayd ee iimaanka baaqoodna way naqdiyeen laakiin wuxuu tabar u waayey takhyiirka iyo awoodda lahayn hawshuu rabay nabi muuse ku eeday waxaa maxaad hawshan waxooga qaban weyday oo nimankan loogu kala bixi waayey iyo anagu hadal haddii ayaguna hadal bay soo istaagen hawsha ka dhaqaaqi si kastaba noqotee malxa ma akhadka ninka la qardaawi waa daliil iyo amaara min amaaraati zandaqati wey hadda muxuu ka hadlaa ma taqaana wuxuu ka hadlaa fiqu lawlawiyaat waxaanu ka hormaraynaa la dagaalanka shirku lilxaad kufr ilxaad baa mudan in lagu mashquulo kufrigan shirkiga ee shirku lcibaadaati wاluluhiyati haku mashquulina haddii ay ummaddii qaybo ka mida aan la dagaalami karahee kufr lilxaad mucadiliinta allaba diidan ee shuuciyada iyo qolyahan kuuriyiinta iyo mxuuaha jaynaha iyo ruushka iyo waxaan aan ku mashquulno hunaa kufru ilxaad baa jooga marka inaan kufru shirkiyaat walqubuuriyaat ku wareegaysano waa min cadami fiqhi اlawliyaat buu ku leeyahay ninkan balaayadu wado iyo wuxuu tasini waana waana ra'iise raabiطaة culamaaءi اlmuslimiin balaayaba halkaasay ka timid marka fiqulmaqaasid baa baryahan lagu kala baxaya baa lagu yidhi markaad howlaha aragto faxdar anu waa kuu sheegay ayib waxaa loogu waashay maqaasid maqaasid baryahan dama maxay tahay fiqul awliyuad walmaqaasidi walmasaalixi boqolka sanee u dambaysay maxaa loogu khafiifay wuxuu hi wadaad ninka soomaaliyeed anagu wuxuu heello iyo dhaanto dareen baa iga gala habeenun baa la tumaaba maalin maa la tuba day baashu fiicanta xilli barqina maa loo dhigta buuri wuxuun habeenkii markuu gabalku dhacay madoobaado un loo dhuuman dareen baa iga galay yani asal masala kama hadlayno laakiin waxaynu ka hadlaynaa asalka masalada ma diidanayna laakiin qaabka loo nintuxsado baryahan dambe loo gacan togaaleeyo ilaahay hadda marayso he shirki iyo kufri baa ku bannaan maslaxa iyo howlo adduunya xooguba shile oo shi kala tago wax ku hahay ma jiro famaa lidini min baqiya sheekh hiya bidcatun weeye bidco qarad ay ku doogsatay bihaa ayada caynu ibliisa alaciin ishi ibliis ee ilaahay naxariistiisa ka fogeeyey baa ku dogsa wuu ku farxi nimanka dadku fasahadaan hawshuu rabay hawshu ku dhaartay uu ku galay wa sayarat almuslimiina muslimiinta waxay ka dhigteen duxkatan lishayaatiin qosol wax lagu qoslo oo lagu faakahaysto yani shay uun shaydaan ku qoslo ayaa markaa yay noqdeen wasayarat bilcaalam waxay ka dhigtay almuslimiina duxkatan qosol iyo wax lagu qoslay ka dhigtay weeye lishayaatiin shayatinta ay ku qoslaan shaydaankii baaba la yaaba hawshan oo waaba hawl aad u qiimo badanoo aanay ku qoslo markuu arko waqad sakata الnaasu calayha dadki baana ka aamusay